alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayh wasalam waxay ku dhex jiray kitaabu salaa baabu sifati salaa hay-adda iyo qaabka salaaddu ay dhacayso ayaynu ku dhex jiray oo abwaabta dee umuhiimsana markaa salaadu de waa guri la dhisayo oo kale ubaad ku shabahaysaayo gurigu tiirar laga taagay iyo meel laga dhisay iyo wixii laga dhisayey iyo shuruudda salaaddu waa shay markaa khaarij ahoo ka baxsan haddana arkaan buu yeelanayaa oo salaadda dhexdeeda ah arkaanta iyo shuruuddu waxay wadaaga labadaba haddii la waayo waxaa ka dhalanaya in shaygii kale ee loo shardiyayay ama rukniga u ahaana la waayo oo uu ka baxa meesha sidaasoo kale waajibka salaada haddii laga tago oo camdan looga tago qofku uu ku dambaabayaa salaadiisina in baabadaaba la arka laakiin hadduu ilaabo sujuud sahwi baa ku filan laakiin rukniga sujuud sahwi keliya kuma filan marka xadiiskan dheere aynu soo qaadanay ee ku caanbaxay muxuu ku caanbaxay xadiid almusiib fi salaati man ismu hada saxaabiy saxaabiga magaciisa kuma aha khalaad bin raafic waay maxay isku ahaayeen saxaabiga xadiiska soo warinaya abu hurayre maaha saxaabiga kale ee rifaaca bini raafic niy waxay isku ahayen tala ya waa walaalkii khalaad binu raafic iyo rifaaca binu raafic raafic binu caslaanna aabahoodna ah, waa saxaabi wa min alkhasraj min bani saacida waay rasuulka alayه الsalatu salaam xadiidka sheekh u inoo soo gaabiyey qeybta hore inoomu keenine eh? waa kii isagoo masaajka fadhiya soo galay ee salaamay intuu markuu tukaday salaamay ee uu rasuulku uhi alay sla slam tukan maa tukanne haddana wuu ku celiyey haddana wuu ku celiyey maxaa uu rasuulku alayh slat slam markii koobaadba u odhan waayey salaadaadu way qaldantay ee sidaa samee muxuu ugu celcelinayay ee khaطa uu rasuulku usii iqraarinayay haye a sidana sii xeel dheer waay waa sax sana ka xeel dheer xeel dheeridaasii faahfaahay hadda waay ahe a ah, waxa is isagu yihi sax ku taagan isku haystay soo maha markaa qaladkiisa ayuu dareensiinay waayo haddii markii koobaad loo sheegi lahaa wax laga yaabaa inaanu taasi waa min haye maxay kale ha ah ya iyo qaladku meesha uu ku jiray inuu dareensiyo ila wan kan salaadii ba saa ula imanayeen iyo haye adeyg loogaga dhigo loogu adkeeyo way iyo rasuulku alayه الsلatu slam inuu hubsanayey bal ninkan inuu markii koobaad sahwiyey ila dhowshiyey ka noqon kartaa iyo inay waxaani qalad ku jira yihiin qof baa laga yaaba inu dee salaadii isagoo meel kale ku maqan ku jiro oo isagoo masaladii cilmi u leh eeg farqiba udhexeeya tadbiiqa iyo cilmiga cilmi ahaan uu garanayaaye laakiin markii uu dabaqaayey ayaa uu ilaabi karaa amba uu ismootin karaa o isleeyahy sidii baad uga soo baxaysa xadiiska culimadu maxay ka qaateen arkaanta salaada wixii halkaa awaamir lagu sheegay ka waran axaadiista ka baxsan waaye ya axaadiista ka baxsanna waa lamid haddii axaadiis kale ka baxsan la helo oo de way jirtaaye masaa'il kale tilmaamaysa maala salliga nebiga alayh الsalatu slam oo kale tixiyaadka dambe iyo meelo badan oo kalea dee axaadiis kale kusoo aroortay oo markaa wujuubka waxaa laga qaadanaya arkaantaa salaadda inay ka mid tahay qala الشheikh raximah الlah وعn عlي بn abi طالب radي الlه عnه عn rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم أnhu kana إida qama ilى الصلاaةi qaal wajahtu wجhiya liladي faطr السmaawaati والأrض إlى qowlih min الmسlimiin allahuma أnta الmliku la ilaha ilا أnta أnta rabي وأna cabdk ilى akhirih rawahu mslim وعn clي بn abi طالب waxaa laga wariyey radي الlahu canhu can rasuuli الlahi slى الlahu عalيh waslم anahu rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa qaama markuu ukaco ilى salaati salaada markuu u istaago qaala wuxuu odhan jiray wajahtu waxaan u jeediyey oon ula qastiyey qasadtu wajhii wajhigayga liladii allihii baan u jeediyey oon ula qastiyey faطara ay khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo wاlarda dhulalkaba ilىa qowlihi laga gaadho min اlmuslimiin ey wa ana min اlmuslimiin allaahuma ya allahu ilaahayow anta almeliku baa tahy allaha boqorka ah baa tahy laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda ma jiro ilaa anta adiga mooyaane anta rabbii baa tahay wa ana cabduk rabbigaygii khaaliqahay abuurtay ee iska kaylahay maamulinayay baa tahy wa ana cabduk ana addoonkaagii baan ahay ilى aakhirihi rawahu muslim wa fii riwaayati lahu أن dalika riwaayaة fي riwaayaة lahu ay lmuslimi warin kaloo muslim uhaatay waxay atay ana dalika fi salaaة الleyli arrintaasi waxay ahayd salaaة leylka ayay ku gaarahay ducada istiftaaxaas وعn abi hurayrata radي الlahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rasulku wuxuu ahaa idaa kabara markuu u takbiirto lisalaati salaada markuu u takbiirto salaaddii faralkayd weeyaan sakata wuu aamusi jiray hunayatan waqti yar buu qaliila min alwaqt qabla an yaqra'a intaanu akriin ay alqur'aan qur-aanka intaanu akriyin ka hor ayuu yaro aamusi jiray fasa'altuhu aan weydiiyo faqaala wuxu uhi aqulu waxaan idhaahdaa allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi wاlmgrib allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawb alabyadu min addanas allahuma qsilnii min khaطaayaaya biاlmaaءi wالthalji wاlbarad mutafaqun calayh aqulu waxaan dhahdaa buu nebig uri alayه الsalaatu wasalaam allahuma ya allah allow baacid kala durki kala fogee beynii aniga iyo wa beyna khaطaayaaya dembiyadayda ilaahowna kala fogee labadayadaas kamaa baacadta sidaad ilaaha u kala durkisay ad u kala fogeysay beyna اlmashriqi cadceed ka soo baxi iyo wاlmaqrib dhac allaahuma ya allahu ilaahayow naqdinii iga nadiifi min khaطaayaaya dembiyadayda ilaahow iga nadiifi kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb اlabyadu marada cas marada cad min addanas uskaga iyo wasakda sida looga nadiifiyo allaahuma ya allahu ilaahayow iqsilnii igaga maydh min khaطaayaaya gafafkayga bilmaa-i biyo waalthalj iyo baraf iyo walbarad iyo qabow amba roob qabow mutafaqun caleyh wa can cumar radi allahu canhu anahu kaana waxaa yaquulu mid ihahdaa subxaanaka allahuma wabixamdik tabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha gayruk rawaahu muslim bisanadi munqaطic wadaar qudniyu wadaara qudniyu mawsuula wahuwa mowquuf subxaanaka allaahuma subxaanaka ee o tasbiixan ilaahow waan ku nasahaya nasahaad allaahuma ya allahu ilaahayo wa bixamdik wa axmuduka xamdan waanan ku mahadinaya mahadin tasbiix iyo xamdi aan isku darayo ayaan ilaahow ku siinaya tabaaraka ay tacaala watacaadam wuu barako badnaado wuu sarreeyey ismuka magacaaga wa tacaalaa wuu koreeyey jadduka sharaftaada iyo karaamadaada walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro oo keyruka adiga aan ahayn muslim baa xadiiska wariya walo waa munqadic daara qudnina saasoo kale isagoo mawsuula buu soo wariyon munqadic ahayn laakiin waa mowquufkaa daar qudniya iyo mawsuulka ahina salaaddii markaa waxaa lagu xidhanaya sidaynu xadiiskii hore kusoo aragnay idaa qumta ila salaati fakabir allahu akbar ba salaaddii lagu xidhanaya allahu akbar waxaan ahayn salaadu ku xidhmi mayso walow ereygaas si kale la macnaba ha noqdee oo allahu ajal amba alraxmaanu akbar ku xidhmi mayso sida ay culimada intooda ugu badan yidhaahdeen marka laga reebo xanafiyada qeyb ka mid a ah. allahu akbarna dee waxa weeyaan allahu akbaru wa acdamu min kuli kabiiri wey cid kastoo weyn ilaahay baa ka weyn weyaan macnaheedu oo allahu kabiir lama macno ilaahay baa weyn oo keliya maahe waa isbarbardhig baa ku jira cid weyn haddaad aragto oo dhul iyo cir iyo bad iyo dhagax uu kula weynaado ilaahay baa ka weyn shay kasto kugu weynaado laabtaada iyo aragtidaada ku weynaada ilaahay baa ka weyn subxana wa tacaala allahu akbar bacda iyo racda waa inaanay waxba dhexaynin oo laxniyada culimada ay sheegeene dee u fiirsadeen waxaa ka mid ah allahu akbar dadka qaar inay idhahdaan hadda markay eedaanka eedaamayaan waana dembi weyn iyo kiis weyn arintaas oo macnihii u isbedelayaayoo ziyaadatu almabna ziyaadatu almacna waa ta la dhahda ziyaadatu almabna ziyaadatu almacna haddii ereyga dhismihiisu uu soo kordho matalan xaraf soo kordho maxaana kordhaya macnihin waa kordhaya calima callama laan baa soo kordhay soo maaha dee caalim iyo mucallim baa kasoo kala baxay way kala duwayn calima wuu ogaaday callama wuu baray weyn wuu ogeysiiyey ayay ka dhiganta xarafka soo kordha macnuu soo kordhinaya saasu kale wey marka allahuna waa hamsa logu dhawaaqayaa haddii loogu dhawaaqo matalan lambedo oo istifhaam bay isku bedeleysaa allahu akbar haddii la ihahdo ma ilaahay baa weyn bay qadiyaddu noqonaysa marka de waa istifhaam ayay isku bedeshay iyo diid waana meelaha u baahan dadku in in aada looga saxo oo loo sheego waxaana aada akhridi doontaan insha allah kutubta laga qoray akhdaada musaliinta alqowl mubiin fi akhطaaءi اlmusaliin mashhuur xasan salmaan sheekh alalwali waa kitaab mujalado weyn akhطaaء اlmusaliin alqowl mubiin fi akhطaaءi اlmusaliin waayo takbiirta marka laga yimaado haddaba takbiirtii waa ah rukni ka mid ah arkaantii salaadda iyadii ka soo bilaabeysa haddaan qofku salaaddaa xidhanin dee salaaddaasi u socon mayso takbiirtana waa inuu hadduu keligii tukanayana isagu ismaqashiiyo oo dad baa inta badan dee kor baynu u qaadnaa marar badan oo dadkii kale in maqashina lakin iyadoo dee ansaxayso haddana culimadu waxay qofku waa inuu isagun ismaqashiiyo dhaqdhaqaaqda carabkiisana u ku sameeyo iyo debinaysa haddaba faatixadiiba haddana rukniyo ku xigta maxaa ku xigta alfaatixa saynu xadiiskii hore ku soo aragnay waxaase nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey takbiirta iyo faatixada inta ka dhaxaysa inuu adkaar akhrihi jiray adkaarta waxaa loo bixiyey adciyatu اlistiftaax fi salaa aw lisalaa waa ducooyinka furfurashada salaada lagu furfuranayo qofkii maadaama ilaahay uu hor istaagay salaadu ay duco iyo qur'aan la akriyayo iyo adkaar ka kooban tahay inuu qofkii caddaynaya marka hore ilaahay inuu hor taagan yahay ducaa ulistiftaax sheekhu iminka halkan saddex xadiis oo saddex duco kala duwan ku yaalaan buu inoo sheegay axaadiis badan oo kalena intaa inkaa siyaadsanna way tilmaamayaan markastana waxaad markaad sifatu salaad doonayso kitaabkii sheekh albani raximahu اllahu raxmata waasica dib u eg iyo kutubta kale culimadu ay ka qoreen si gaarana kitaabkaas mawduuca uu u ifraadiye sheekhu ee gaarka oo uga dhigay taa marka laga yimaado ducooyinkan ducaa istiftaax xukunkeedu waa inay sunno tahay inay tahay mustaxab xukmu ducaa alistiftaax hiya mustaxab xukmu ducaa alistiftaax huwa alisticdaam ducadaas waa mustaxab markaa haddaba hadduu qofku ka tago macneed waa maxay waxba dee salaadiisi ma noqonayso laakin uu la yimaadaa waa ajarkiisii oo kororsadow sunuhu markaa macnihiisu waa saas ducooyinka marka lasoo koobana salaaddu way way qeybsamaysaa salaatuleil iyo salaaddii faralka ahayd markaa iminka ducada aynu hayne u horeyso kala iyo wajahtu wajhiya liladii fadara samaawaat waxa uu sheekhu daba dhigay ana dalika fi salaati اleil salaatu leilka markaa culimo badan baa hadalkaa iyo qaar ka horreeyay ba inti qaateen ayaa waxay idhahdeen arrintaasi salaatuleilka ayay iyo salaada sunnaha ah ayaa lagu isticmaalaya oo salaatuleilkaasi ducadan laakiin ku xigta iyada waxay ku cadday inay faralka ahayd oo abu hureyra wuxuu yihi de maadaamuu rasuulka la tukan jiray alayh isalaatu wasalaam markuu allahu akbar yidhahdo rasuulku uu yaro aamusi uu aamusi jiray intaanu qur-aanka bilaabila qur-aankii markuu akriyayo u maqlayaa dabeetna maxaa tidhahdaa wul siduu ugu dadaalaya inuu markaa rasuulka alayh isalatu slam fahmo xaaladdaa uu aamusan yahay dabeetna rasulka alay sla slam ducadii buu sheegay marka lasoo koobo masaladana waxay noqonaysaa un sida ay culimadu leeyihiin qaarkoodna waxay dha waaba in la jamciyaa wanaagsan qaarkoodna waxay leeyihin mayana waxa weye maadaama nebiga alay slat slam laga hayo waxay ka dhigantay rasuulku alay slat slaam tanwiic inuu samayn jiray maalinuu tan akriyi jiray salaaduu tan akriyayo mid kana tan akriyayo xagga khushuucdana saasaa u dhow oo qofkii inuu soo jeedo maanta wuxuu odhanayaa taas akri taa ha akrin taa ku bedel taa kale ku bedel waa qof dee salaaddii soo jeeda ilan shayga markaad la qabsato waad la qabsanaysaa un adigoo hadduu doonto yidhi baad soonaysaa malaa maad odhan be macnaayaasha ay tilmaamayaana marka lasoo koobo waxaa ku jira inuu qofkii ilaahay subxaana watacaala amaanayo inuu ilaahay nasahayo inuu addoonnimo muujinayo tawxiidka ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay baryayu leeyahay ilaahw dembiyadeyda iga maydh oo iga dhaaf inuu qirsan yahay cid kale oo dembiga ka dhaafaysa inaanu jirin waxyaalahaasay mawduucyadaasay ayay ku wareegayaan ducadaas ducooyinkaasi ducada koobaad inta way ka dheertay oo aada bay uga dheertay waxaanay tahay wajahtu ay qasadtu wajhii wejigayga waxaanu la qastiyay liladii allihii fadara ay khalaqa abuuray asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulalka abuuray xaniifan xaalo aan ahay mustaqiiman maa'ilan can ishirki ila tawxiid mid ka shirki iskaga tegaya oo mustaqiim oo tawxiidka ku toosnaanaya wamaa ana min almushrikiin mushrikiintana kama mid ihi ina salaatii salaadaydan aan tukanayo iyo salaad kastaba wa nusuki ay cibaadatii cibaadadeyda wa maxyaaya noloshayda wa mamati geerideyda lilaahi allay u ahaatay salaadayda cibaadadeyda noloshayda geerideydu lilaahi allay u ahaatay alihi rabbi اlcaalamiin caalamka o rabbiga la shariika lah ilaahay ma laha shariik una samayn maayo aniguna ilaahayna ma laha cidka wa watacaala la wadaagta ilaahnimada iyo rabbinimada wabidalika sidaa inaan noqdo qof ilaahay u jeeda oo xaniifa oo cibaadadiisa ilaahay siinaya ayaa umirtu la amray wa ana min almuslimiin aniguna muslimiintan ka mid ahay dadka ilaahay u hoggaansamay baan ku tirsanay allahumma ya allahu ilaahayo anta almeliku ka boqorka abaa tahay ee maamulkana iska leh almalik walmelik ka الsulطaan والquwa والtadbiir isagu uu iska leeyay wey adigaa mulkiga iska leh adigaa abuurtay adigaa kala socotiyey addunyada adigaa maamusha laa ilaha ila xaq lagu caabudo ma jiro illa anta adiga mooyaane anta rabbii baa tahay wa ana cabduk ilaahu adigu rabbigay baa tahay anna addoonkaagii daciifka ahaa baan hay kuu baahnaa dalamtu nafsii ilaahu nafteyda waan ku gardarooday oo waan dulmiyey gef waan sameeyey gaabis kalena waan sameeyey wاctaraftu bidembi ilaahu dembigeygi markaa waan qiray waan ictiraafsanahay faqfir lii ilaahu dembi dhaaf dunuubii dunuubtayda i dhaaf jamiican say u dhantay inahu arrin wuxuu yihi laa yakfiru ma dhaafaa dunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyaane wahdinii ilaahu igu hanuuni liaxsan اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan ilaahu iwaafaji oo dariiqeeda itus laa yahdii kuma hanuuniyo liaxsanihaa teeda u wanaagsan ilaa anta adiga mooyaane wasrif ilaahow iga leex oo iweydaari canii aniga sayi-ahaa teeda xun ducada teeda waxaan jeeda akhlaaqdee teeda xun ilaahow iga leex waayo laa yasrifu canii sayiahaa ilaa anta laa yasrifu igama leexiyo canii aniga sayiahateeda xun ilaa anta adiga mooyaane labayk ilaahow ku yeela yeelitaan yeelitaan daba socdo iqaamatan calaa cibaadatika bacda iqaamatik wasacdayk musaacadata liamrika bacda musaacada watibaaca lisharcika bacda almutaabaca say culimadu ku fasireen sacdayk macnaa waxa weeyaan waan raacaya sharcigaaga waan marba marka ka dambaysa sacdayk iyo labeyk labaduba tahniyaday tilmaamayaan labay tilmaamayaan wاlkhayru khayrkuna kulluhu siduu dhan yahay fii yadayka ilaahu gacmahaagu ku jira wالsharu sharkana laysa ilayk adiga laguma nisbeeyo ana bika anugu adigaan kugu taaganay ilaahu ana qaa'imu bika laysa lii quwaة walaa xawl ila bika wa ilayk xaggaagu maanan u taaganahay oo xaggaagaan soo kacaya ilaahu tabaaragta waad barako badnaatay watacaala watacaalayta waad sarraysay astakfiruka waatuubu ilayk ilaahow waan dembi dhaaf baan guudisana waan ku toobadgenaya xadiisku markuu leeyahy sheekhu ilaa aakhirihi markuu ina yidhi ilaa halkaasaa la gaadhaya oo muslim saasuu markaa usoo wariyey haddaba culimada intooda badan ducadan waxay dhahen salaatuleilkay ku gaar tahay oo culimada shaaficiyada inta badan lakiin iyagu qaatay imaam shaafici ayaa qaatay isagoo yihi qur-aankana ah way u dhowday inii wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin buu nabiy llaahi ibraahim yii culimada kalena waxay way dheertay ducadan iyo dherarkaasi xataa in badan ku celiyeyna waxay dhahdeen salaat salaada faralka ah munaasaba maaha inay salaatuleilka tahay wa caddaynaya dee qofkii oo intuu dadkii tukinaayo oo aan markaa qur-aankii bilaabayna ducada ah dheer dabada ka galay ya soo la soran maayo taloma qofkii ma wuxuu ilaabay qur-aankii buu ilaabay marka laakiin tacliilkaasi ma dee ma xoog badna si kastaba ha noqotee qadiyadna sheekhu yihi markaa ibnu xajare isagood moodo inuu qadiyaddaa u ilanayo wa fi riwaayati lahu ana dalika fi salaati leyl ducadani waxay ku gaarahay ahayd salaatu leylka culimadii xadiisku waxay yidhaahdeen xadiiska kitaabka muslim wa fii riwaayatin lahu uu sheekhu yihi nuskadihii kutubtii nusakii la hayoo dhan ee muslim laga hayay kitaabkiisii laguma hayo alfaada muslim marnaba kuma taalo fi salaati leil markaa ibnu xajar isagaynu garanayno inuu xaafid ahaa inuu caalim ahaa in dee xadiiska iyo rijaasha halkuu ka gaadhay aynu garanayno haddana likulli jawaadin kabwa faras kastoo orod wanaagsan oo cajiibihi dee mar uu gaabiyo iyo simbirirxajo iyo kufiidba uu leeyahy waxaanay kutusaysaa qofku inuu bashar iyo bani aadam yahy marka waa wahmi ka dhacay bay culimadu ihahdeen halkaa ibn xajar bay ka dhacday qadiyadaas ana dalika fi salaati alleyl dabeetana culimo badan ba isaga laftiisa kasii qaato uga sii taqliida laakiin waxay u maleeyeen muslim markii uu ducadan sheegayey wuxuu ku hoos keenay salaatuleilka markuu ka warramayy wuxuu ku hoos keenay salaatuleilka markuu ka hadlaayey Eh, laakiin mu oran arrintaasi waa ku gaar markaa muslim saasay uga fahmeen in markaa cidka ku gaarto markaa sida saxiixna waxa weeyaan in ducada sideeda faral iyo sunnaba loo akrisan karo laakiin in lasoo gaabiyo say culimada in badan oo kamid yidhaahdeen oo meel dhexe lagu joojiyo ana min almuslimiin riwaayaadka qaar bay kuso arortay bay leeyi halka hore aad aragteen iyadoo lagu joojinayo oo hadduu intaa ku gaabsado way markaa dee waasa oo ku joojiyo wa ana min almuslimiin anta rabbii wa ana cabduk dalamtu nafsii waاctaraftu bidanbi qofkii addoonnibuu muujinaya inuu naftiisii ku gafay buu sheegaya dembigiina uu ictiraafsan yahay mar haddii qofka intaa laga helay waa waxyaalaha u qaalisan in qofku ilaahay aan u shirki yeelaynin inuu og yahay inuu bani aadam gafayo dambaaba yahay inuu og yahay alla keliyun baa dembiga ka dhaafi karaa cid kaleo ka dhaafi karta ma jirto faqfir lii dunuubii jamiica inahu laa yakfir dunuuba ilaa anta haddana qofki ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waafajiyo akhlaaqda wanaagsanina macno ballaaran bay keensanaysa haddi cibaadada rabbigii baa kasoo gudagelaysa waxaa kaloo ku jirta qofkii inaanu awood lahayn isagu inuu xumaan ka bayro awood mustaqilo madax banaan ma laha laa xawla lahu walaa quwata lah ila bilah saa awgeed bu markaa qof ku ducaysanaya wahdini liaxsani اakhlaaq rasuulkuna ala sla slam ducooyinka ka ku ducaysan jiray ilaahow akhlaaqda wanaagsan iyo waafaji waana taynuu baahannayn mar ducadu waa hubka u culusaynu sidano waa silaaxu lmumin ya inuu qofku ducaysto ilaahay baryo arrin kastoo kugu adkaata iyo tuka aad ku taagantahay ba ilahay inuu kuu siyaadiyo kuguna sugo haddii cilmigii aad arkaysa inaad yaro gaabis tahay amba aad jiitamayso cazimada ducadana waad ku larhaysa laa yahdi liaxsaniha ilaa anta ilaahu cid ku hanuun kartaa ujeeda ujeedada wanagsan mjirta adiga baya wasrif canii sayi'ahaa ilaahu taxuna iga leex oo yaanan raacin iyo akhlaaqda xun laa yasrif canii sayi'aha ilaa anta labayka wasacdayka ilaahu ku yeelay oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba labayk muqiima aw iqaamata calى amrika bacda iqaamati ilaahu arrinkaagan ku taaganay haddana ku taaganay haddana ku taaganay haddana ku taaganay wasacdaykana musaacadata liamrik ilaahu arrinkaagan ayaan sharcigaagan raacaya an taageeraya mutaabacata liamrika bacda mutaabaca wاlkhayru kuluhu fii yadayk wاlkhayru kuluhu biyadaykna way jirtaa fii yadaykna way jirtaa khayr oo dhamina ilahu gacantaada ku jira xaggaagu ka yimaadaa meelka lagama helo washaru laysa ilayk sharkana laguma nisbeeyo wالsharu laysa ilayk oo macnaheedu waa maxay sharka laguma nisbeeyo bimacnaa adigu sharka ma amartid wey amarkumaad bixin ilahu subxana wa tacaala sharka aada qadartid be sharka laguma nisbeeyo ficiladaadu waa wada khayrun iyo awaamirtaadu alla subxaana wa tacaala waxa uu sameynaya kasoo baxaya min qowlin wa ficlina waa khayr shar maxdiina ma jiro sida culimadu ay ishaareenoo sharku dhinacabu xataa khayr laga yaaba inuu ka wato oo dhinacbaa dee khayr kaga jira markaa sharkii mafcuulaadkii ilaahay abuuray buu sharku ka soo baxayaaye laakiin ilaahay shaygan inuu qadaraa matalan abaarta ka soo qaad soo binisbati ila nnaas soo sharku ma aha laakiin ilaahay subxana wa tacala qadarkiisa marka la eego iyo xikmadahu ka wato waa khayr shaydaan sow shar maaha oo dadka dhibta ku haya lama garanayo haddana ilaahay inuu abuuro waa khayr markaa marnaba ilahay sharka looma nisbeeyo lama odhanayo ilaahw sharkaaga iga iga iga ilaali lama odhis ya da iska ilaali marar badan oo inaga aragno oo ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaahw kuwaad u nicmaysay غayr اlmaqdubi calayhim waladaliin aladiina qadibta calayhim walacantahum lama idhaahdo ilaahow kuwaad u cadhootay ee aada nacdashay laakiin kuwii loo cadhooday ila nacdasha ilahay un baa ku dhacday ilahy baa u cadhoode وأna laa nadri ashar uriida bman fi اlardi am araada bihim rabuhum garan mayna bay ihahdeen ma shar baa lala doonay cidda dhulka joogta mise rabbigood hanuun buu la doonay markii sharkana waxay dhahen ma shar baa lala doonay iyagoo aan ilaahay u nisbeyneyn lakin markii khayr waxay dhahdeen am araada rabuhum am araada bihim rabuhum rashada mise ilahay hanuun buu la doonay axaadiis iyo adilo kaloo badan oo jirto ana bika wa ilayk adaan kugu taagana bika biisticaanatik biquwatik bisababik ilaahow adigun baan kugu taaganay wa ilayka xaggaagun baanan u taaganoon u socdaa tabaarakta wa tacaaleyt ereygaa tabaaraka isagoo maadigaasuma culimadu iha ayuunbaa agga xaqa ilaahay lagu isticmaalaayo waana sarayn iyo cadamo iyo barako barakaduna waa khayr fara badan ilaahu khayrkaagaa badan adaa sareeya tabaaragta tacaalayta wa tacaadamta wa kahura khayruk astakfirka wa atuubu ilayk istikfaartii iyo toobadii baan ku jirta eh, haddaba markaa annahu kaana idaa qaama ila asalaati culimada ducada dheer markii ka hadlay waxay dhahdeen qaarkood waxay dhahdeen intaan allahu akbar ba la odhan buu rasuulku odhan jiray iyay ka daliishadeen oo saagoodba ducaa lagu soo bilaabayo xagga hore lakin axaadiis kalea caddaynaysa in ay ahayd bacda alistiftaax waxaa jira bacda atakbiir wa can abi hurayrata radi allahu canhu qal wuxu uhi kana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu ahaa idaa kabara markuu takbiirta fi sakata mid aamusa hunayatan aw hunay-atan labadaba waa la akriyey imika yaabay noo qorane hamsena waa la akriyey waa wakti yar weeyaan noqonaya sida markaa ay ku fasireen culimadu waa marka mar kasta alhanu aw hana ayuu mufradku noqonayaaoo waa bimacna shay waa shay la yareynaya markaa wakti yar qaliila min alwaqti bimka halka logu jira qabla an yaqra fasaltu wadiyo faqal wuxu uhi aqulu allahuma baacid wa bayna khataaya allahuma ya allahu ilahi baacid kala foge beynii wa beyna khaطaayaaya alkhaطaaya maxay koobsanaysaa kabaa'irtii iyo sakaa'irtii wixi o dhan ba kamaa bacadta bayna almashriqi walmaqrib sidaad ilaah u kala durufisay cadceed ka soo baxay cadceed dhex ah. ee bari iyo galbeed u kala fog yihiin anigiyo dembigeygana kala fogee oo dembiyada ilaahu iga fogee marka horeba yaan samaynin marka kale ciqaabkeeda ilaahu iga fogee oo iga dhaaf allahuma naqinii min khaطaayaaya ilaahow igaga nadiifi naqinii iqsilnii min khadaayaak kamaa yunaqaa kamaa yuqsal athawb alabyad min adnas marada cad maxaa si gaaro loogu tilmaamaya marada caddi waxay kaga duwantahay marada kale wixii ku dhaca markaaba waa la arkaya dabeetna marka laga maydhana waa la arkaya in laga maydho shaygaas oo macnaheedu waxa weye markaa sida marada cadi markay wasakdu ku dhacdo loo arko inay wasakhi ku taallay marka la nadiifiyana loo arko inay markaa maxaan ku dhahdaa ay ka baabaaday sidaasoo kale ilaahu waxba igu reebin weye iga salabe dembiyada الdنس waa وskdii iyo uskagii اللهma اغsilnii min khطاayaaya bاlmاء khطاayaaya bالmاء والثلج والbrd waa is adkaynayaan eryadanioo biy biyo ilaahw igaga shu thaljigna waa biyaha barafka noqday qabow albaradna waa roob da-ayow qabow leh amba biyo qabow walow barafba yay gaadhina marka culimadu waxay isweydiiyaan oo ay jawaab ka bixiyeen raximahum اllahu jamiiعa marada marka la nadiifinayo ma biyaha kulul baa nadiifinoog mise biyaha qabow baa nadiifinoog ya biyaha biyaha kulul baa lagu yaqaanaa inay xagga nadaafadda ay ku wanaagsan yihin soo maha marada xagga nadiifinta marka la eego biyaha kulul baa u dhow biyihii barafka ahaa iyo qabowgii maxaa haddaba loo sheegay jawaabta u wanaagsane markaa sheekh islam tamiya iyo laga soo raray culimada ay kasoo wariyeen waxa weeye ana liلdunuubi wاlkhaطaaya xaraara dunuubta iyo qaladaadka qofku gelaya kulayl bay leedahay maadaama ay naar xagga qofka u geerayso naar u jirayso shaydaanno uu wato oo naar laga abuuray dunuubtu kulayl bay leedahay iyo masiibo qofka ay ku keenayso mid xis iyo mid macnawi labadaba kulaylkana maxaa ku cagsiya qaboga soo maaha markaa dee kulayl kulayl loo geyn maaye kulaylkii maxaa loo baahanya in lagu qaboojiyo qabow lagu qaboojiyo markaa waa xikmadda ku jirtaa waa saas وعن cمر رضي الله عنه أنه kاna yqul سubحaanaka اللهma بحمdik xadiisku marka xadis ka dambe isagu walow culimada qaar munqadica ku sheegaana muslim munqadic buu ka shegay munqadicuna waa min anwaci daciif waa sanadka cid baa ka go-an daaraqudni baa isna yihi waa m waa mawsuul lakin waa mawquuf bu marka adu almihi culimada waxay leyihin xadiiskana waa xasan ayay in badan tilmaamay marka imaam axmed oo kaliya weliba xadiiskan uu sii rajxay isagu subxaanaka allahuma bixamdik subxaana waxa adaad garanaysaan ereyga halka laga keenayo sabaxa yusabixu tasbiixan marka wa unazihuka tanzihan subxaana allah tanzih llahi can naqais wey ilaahayba ceeb iyo nuqsaan iyo waxkasta laga foynaya markaa subxaana maxay tilmaami jirtee nafyi soo maha saynu soo marnay xamdiguna hanaa iyo ammaan buu tilmaamayay soo maha labada erey saasaa la iskugu lanaya wa cid markaad ammaanayso waa inaad tidhahdo sifadaa xunna wuu ka nasahay ka fog yahay sifadaa wanaagsanna wuu leeyahy oo sifo wanaagsan oo siisay cagsigeedina waa inaad u diido dee subxaanaka allahuma bixamdik marka waxay ka dhigan tahay usabixuka multabisan bixamdik oo ilaahow waan ku nasahayaa anigoo ku ammaanayana oo aan huwanahay ammaantaada aan ku dheehana oo aanan ku mahadinaya markaa wy tabaarakta tabaaraka ismuka tabaarakta buu xadiiska hor ahaa imikana magaciisa baa loo siiyey tabaaraka smuka tacaala wa tacala wa tacaala jaduka aljad wa alkaram الsharaf wغayr dalik ilaahu sharaftaada iyo magacaaga ayaa sareeya walaa ilaha hayruka almuhim ducada waad qofku tii uu doon u akriyayaa oo sidaasuu u bedbedelaya wanaxu xadiiskan oo kale xadiiskan u dambeeyey ee mawquufka uu ku sheegay sheekhu xadiiskan oo kale can abi saciid buu ka sugnaaday marfuucan cinda alkhamsati shantii agtooda isagoo xadiiskan marfuuca wa fiihi waxaa ku jirtay wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray bacda takbiiri allahu akbarta kadib acuudu biاllahi الsamiici اlcaliim min الshayطaan الrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafsih acuudu biاllaah altajiu wa actamidu biاllaah ilaahay baan cuskanaya oon u ciirsanaya allihii asamiici alcaliim ahaa allaha samiic ee caliimka ah wax kasta og wax kasta maqlaya min ashaydaani shaydaankii baan ka magan gelayaa shaydaankii alrajiimi ay almarjuumi la fogeeyey oo nacdashu ay ku dhacday oo naxariista ilahay nalaga fogeeyey min hamzihi min waswasatihi baan ka magan gelaya waswaaskiisa wa nafkihi ay min kibrihi kibirkiisa iyo isla weynidiisa wa nafhihi iyo gabaygiisa min shicrihi gabaygiisii xumaa weyaan waay marka ducaa ulistiftaax laga yimaado subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka ismuka tacala jadku laa ilaha kayruk waxaa soo arortay markaa inu laa ilaha ila اllah halaaثan odhan jiray allahu akbar kabiira halaaثan odhan jiray dabeetana odhan jiray acuudu biاllahi الsamiici اlcaliim min الshayطaan الrajiim min hamzihi wanafkihi wanafsih marka xadiiska almihim waxaynu ka qaadanaynaa ducaa listiftaax marka laga yimaado intaan qur-aanka akhriskiisa la bilaabin inay sunnaha ka mid tahay walow waajib ay ahaanine alisticaadatu lilaahi min ashaytan rajim in ilahay laga magan galo shaydaanka maadaama shaydaanku qofka uu nabigu inoo sheegay alay sla slam qofka inuu xaalad kasta waswaasinaya xataa salaada markuu ku jiro inuu isagii qalbigiisa kale dhex gelayo ilaahow iga badbaadi weeyaan acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim rajiim culimada qaar waxay dhahen waa ismu faacil baa looga jeedaayo rajiim waa faciil bimacnaa faacil oo waa raajim waa kii dadka luminaye fogeynayay isagaa wax fogeynaya waxaa kaloo yihi me waa ism mafcuul o waa bimacna almarjuum waa kii la fogeeyey ee isaga markaa naxariista ilahay laga dheereeyey almubcad min raxmat illaah oo nacdashu ay korkiisa ahaatay fakhruj minha fainaka rajiib waa ka fogo wey mid la fogeeyey baa ta shaydaan markaa ayaa ilaahay laga magan gelaya shaydaanku waa cadow aad u dee khataraas saynu ognahay haddaba shaydaanku qofka qalbigiisana waswaasinayaa waxbuu kusoo turaya min hamzihi waxaa laga soo wariyey nabiga alay slat sla inkastoo culimadu yahaheen mu ansixin lakin cabdillahi bin mascuudna waa laga soo wariyey inuu ku fasiray almowta oo mowtada lagu fasiray asarc qofka inuu waali ku rido markaa min hamsihi waalidiisa amba markaa suuxida qofka suuxinayo nafkihi nafkigu waa afuufitaanka saynu ognahay marka qofkii inuu kibriyo atacaadum wاlisticlaa wاtakabur uu ku abuuro qofkii inuu afuufo oo uu kibriyo ilan kibir baa isagaba ayaa ku ciyaaray aakhiradiisi jannada maxaa kaga ciyaaray un ilaa ibliisa aba wastakbar marka hore nin cibaadaysto meel sare taagan bu wixii uu dhalayna sidaasuu dabeetana markaa u la gooyay kibirkuna dee xaqiibuu qofka ka lugoynayaayo kibir iyo xaq maan aqbalaya isma qabanayaanba de nafihina nafasa waynu ognaha marka shayga wax lagu yar tuftufayo markaa waxa weyaan qalbi carabkayga inuu kusoo tuuro hadalla xun oo gabayga xuni uu ka mid yahay waa sababtu nabigu u sheegay alay sla slam midkiin in dheecaan malax qalbigiisa laga buuxiyo ayaa ugu khayr badan in gabay laga buuxiyo marka maxaa lagu fasiraya lakin gabayga e gabayga xun baa lagu fasiraya maaha gabaygi wanaagsan marka hadallo xun iyo kibir iyo waali hamzadu markaa maxay koonsanaysaa waswaaskiisii waalidiisii maxaygiisii kale wax allo waxaasoo dhan ilaahu waa kaa magan gelaya ma ragcad kasta lala imanayaa shaydaanka oo la iska naarayo mise ta koobaadun qowlka raajixi waxa weeyaan in labadaba lala imanayo axjeeda haas ragcad kasta lala imanayo shaydaanka la iska naariyo fi kuli ragca culimada qaar baa yihi ragcadda kobaad loo wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu rasulku sl rsulku waxaa yastaftixu mid ku furfurta asalaata bitakbiir allahu akbar buu ku furfurin jiray walqira'ata iyo akhriska oo akhriyayo bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo akhriyayo wa kaana wuxua idaa rakaca markuu kaco lam yushkis midaan kor u qaadin ra-sahu madaxiisa walam yusawibhu aan hoosna u dhigin walaakin eesha beyna daalika labadaasi u dhexeeyey kor uqaadid iyo hoosu dhigid wa kaana wuxua idaa rafaca markuu soo tooso min rukuuci lam yasud muu sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ku ekaado qaa'iman taagni uu ku dhammaystirmo xubnihiisu ay saani u istaagaan wa idaa rafaca markuu kasoo tooso min sujuudi lam yasud muu sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ku dhammaystirmo jaalisan fadhi wa kaana yaquul wuxuu ahaa mid ihahdo fii kulli ragcateyn laba ragcadood kasta dhexdooda attaxiyata atixiyaad ku odhan jiray bimacnaa atixiyaad ku akhrisan jiray wa kaana wuxuu ahaa yafrishu mid gogla rijlahu yusta lugtiisa bidix wayansibu taaga alyumnata midig wa kaana wuxuu ahaa yanhaa mid diida can cuqbati shaydaani kambaruurka shaydaanka ayuu diidi jiray fadhiga shaydaanka ee kambaruurka ah wayanhaa wuxuu diidi jiray an yaftarisha rajulu qofku inuu goglo diraacayhi dhudhumadiisa iftiraasha sabuc sida uu bahalku u goglo kalkalb ayga oo kale aygu markaa waa kalgacansaa wada dhiga wa wuxuu ahaa yakhtimu mid ku gebagabeeyey asalaata salaada kusoo khatimaa btasliimi salaama naqsi akrajahu muslim xadiiska wariyey walahu cila xadiiskuna cilu leeyahay buri markaa alle way gaadhay xisadii insha allah berri baynu halkaa kasii waday insha allah wallahu aclam